aan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada nawaasikhda ayaan ku dhex jirnay darsigii ugu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa afcaashan khabarkeeda inay ka hormari karaan afcaasha marka laga reebo khabarka leysa iyo khabarka daama khabarka daamo biitifaaqin ahaa iyo khabarka leysa oo asna waxa weeyaan calal asaxi ahaa marka waxaan ugu laabanaynaa farisi iyo ibnu jinni ayaa waxay yidhaahdeen khabarka leysa waa hormari karaa waxayna u daliishadeen yowma yaatiihim laysa masruufan canhum yowmadaasaa waxay ku tacalluqaydaa khabarka leysa laysadiina waa ay ka hormartay wa taqadumu lmacmuuli yu'dinu dinu bijawaasi taqadumi alcaamili qaacidadaas ayay u daliishadeen jawaabta uu ka baxshay marka ibnu hishaam oo yidhi waljawaabu anahum tawasacuu carabtu waxay waasacsadeen fi duruufi maa lam yatawasaquu fii kayrihaa jawaabtaas ah xoogaa laftirkeedu aan musallam ahayn sababta ah jawaabtan waxaa laga fahmaa khabarka leysa hadduu noqdo daraf inuu horumari karo ah, jawaabtaas saasay keeni wuxuu ku jawaabay waa daraf yowma carabtuna darafka waa fududeeyaanoo waxay u ogolaadaan waxaan inta kale loo ogolayn hadalkaas macnihiisu marka wuxuu noqonaa khabarka laysa hadduu daraf noqdo oo jaarmushuur ama daraf uu noqdo waa hormari karaa taasa warku noqona taasna ma aysan dhihin nuxaaddu nuxaaddu waa idlaaqeen ma hormari karo ama ha noqdo daraf ama jaarmushuur marka ma ahan waxa weeyaan jawaabta mid oo qaanic ah ee hoosna sidaasuu kaaga sheegay xaashiyada fiiri sajaaciga haadaljawaabu jawaabkanu yaqtadii wuxuu keenaa jawaasa taqdiimi khabari laysa layse khabarkeeda la hormarintiisa calayhaa layse laga hormariyo idaa kaana darfan hadduu yahay waqad adlaquu nuxaatuna waa idlaaqeen mancahu la diididiisa fal owlaa sida fiicnaanta badan an yujaaba waa in lagu jawaabo bianna yowma yowmada mansuubun waa la kordhigay bificlina lagu kordhigay ficilkoo muqadarin oo lasoo qadara ee yacrifuuna gaaladu waa gara doonaan ficil maxduufa aa ah, lagu nasbiya ln masruufon mada ku tacaluqaayo taasaa loogu jawaaba oo macnuu wuxuu noqonaa alaa baraaruga yala yacrifuuna gaaladu waa gara doonaan cadaabka yooma maalinay gara doonaan ya'tihim cadaabka uu imaanaa laysa masruufan laysa huwa cadaabkiina masruufan ku la leexina ma ahan canhum xaggooda laga leexina marka yacrifuuna oo maxduufa ay ku tacaluqayan yowmadu saas jawaabkaas wey jawaabka uu ku jawaab ibnu hishaam waxa weeyaan ma ahan mid oo muqnica wa taktasu way khaas noqotaa alkhamsatu shantii shantii al-uwaalu ee horeyday bimuraadafati saara saara la fangelinteeday la khaas noqotaa wa taktasu lkhamsatu shantii way khaas noqotaa khamsadii alwalu ee horeyday la shidi maayo waa fucal fucal wey mana la shidaayo alwalu ee horeyday bimuraadafati saara saara lafangelinteeday la qaas noqotaa kaanay khawaadeeda saddex iyo tobankii matnigu soo sheegay saddex iyo tobankaas shantii ugu horeyday kaana amsa asbaxa adxa dalla waa kan kitaabka sharaxa ku dhiga shantaas inta kale waxay kala khaas tahay inay la macno noqon karto saara saara macnaheed oo kale loo isticmaali kara hotalow saara macnaheed waxay saara laba macnoay leedahay oy faa al alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa xaqiiqo shaygan inuu ka guuro xaqiiqo kale u guuray waa ay faa-iideydaa saara diinu ibriiqan aada leedahay saara diinu dhoobkiyaa wuxuu noqday ibriiqan kirli ama jalamad ama midda shaha lagu karsado dhe saara diinu ibriqan fiiri alintiqaalu min xaqiiqatin soo min xaqiiqati diiniya xaqiiqadii dhoobanimo waa ay ka baxday ilaa xaqiiqati ibriqiya ay aade marka saara diinu ibriqan taas waa alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa macnaha kaleeto oo ay ku timaado saarana waxay tahay alintiqaalu min sifatin sifo in laga guuro ilaa sifatin sifo kalena loo guuro saara zaydun zayd zayda wuxuu noqday qani min sifati lfaqri uu ka guuro ilaa sifati lghinaa uu guuro soo uma jeeda ah. marka labadaas macno ayay saara iska leedahay labadaas macno marka shan shantan ficil oo kaana wa amsaa wa asbaxa wa adxaa wa dalla shantan ficil macnahaasoo kale iyaguna ku yimaadaan shantan ficil oo ah alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa aw min sifatin ilaa sifa macnahaas oo kale ay shantoodu ku yimaadeen laakiin inta kale kuma yimaadaan sharax yajuusu waxaa bannaan fii kaana kaana waxaa ku bannaan yajuusu waxaa bannaan fii kaana kaana waxaa ku bannaan iyo wa amsa amsa wa asbaxa asbaxa wa adxaa adxaa wadalla dalla shantaas waxaa ku bannaan an tustacmala isticmaaluha aha ah, yajuusu faacilkeedii waayo an tustacmala isticmaaluhaa khamsada la isticmaalideedaa bannaan bimacnaa saara loo isticmaalo ha bimacnaa saara loo isticmaalo aa bannaan yajuusu waxaa ku banaan fi kaana wa amsaa wa asbaxa wa adxaa wa dalla an tustacmala isticmaaluhaa la isticmaalideedaa banaan shantii bimacnaa saaro loo isticmaalo saara hay faa'iideyda bal fiir maxamed muxidiin wuxuu noo taray wuxuu yidhi haahunaa halkan amraane laba arrinaa ku sugan labadaas arrinoo uxibu aan jecelahay an unabbihaka inaan kugu baraarujiyo ilayhimaa labada arrin alawalu midka horeeya ana manaa ana macnaa muraadafati haadihi lafcaali afcaashan lafangeliteeda afcaashan lafangeliddeeda macnaa saara la fangeliyo ana macnaa muraadafati haadihi afcaali afcaashan la fangelinteeda lisaara saara la fangeliyo annahaa afcaashu tadullu waxay tusee calaa taxawuli lmawsuufi mawsuufkii oo ka wareegay can sifatii sifadiisii allatii sifadii kaana calayha korkeeda uu ku sugnaa ilaa sifati sifu u wareegay allatii sifada ydul uu tusaa calayhaa sifada khabaruhaa afcaasha khabarkeedu sifada khabarku tusaa aa loo guura naw wadalika mithaalki naxwi qowlihu ilaahi qowlkiisa oo kale tacala ila waa sarreeyaa ilah wuxuu yihi fa kaanat buurihiya waxay noqotay habaaan bo fiiri min sifati habaat ilaa sifati lhabaa'iya ah fain almacnaa macnaha wallahu aclame annahaa buurihii taxawalat way ka wareegtay min sifati habaati sugnaashada sifadeedii ilaa sifati lhabaa'iya boornimada sifadeeday u wareegtay wa milu daalika sidaasoo kale waxaa ahday qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo saara zaydun qaniya zayda qani noqday alaa taraa miyaadan arkayn maindhahaad la'dahay analmacnaa macnaha annahu zayd taxawala waa ka wareegay min sifatin sifadoo caaridatin ku soo diriday hiya sifadaas ku soo diridayna alfaqru waa faqriga ilaa sifatin uu wareegay sifadoo caaridatin ku soo diriday aydan noqoshee hiya sifada soo diridoo kalena alqinaa waa qaninimada wa min amhilati daalika waxaa ka mid ah qowluhum qowlkooda ay yidhaahdeen saara tiinu ibriiqan dhoobadiyaa kirli noqday tan waa alintiqaala min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa maahan alintiqaala min sifatin ilaa sifa midan dambe oo uu ku soo daray horta waa rabayin arrinkaas inaan kugu baraarujiyo waxaan kaloo rabayin mid kale inaan kugu baraarujiyo alamru arrinka arrinka athani oo labeeyey ana jaarallah ninka lagu magacaabo jaarallah Ah, waa maxamuud ibn cumar zamaqshari waayo muctaziligii aga xaramku meeshaasu fadhi jiray oo beytkaas alle uu ag fadhi jiray jaarulahi saasa lagu magacaabay falayn aludaris ley beytka aludaris leyahay ka raba ah, saasay ugu magacaabay ana jaarallah jaarallaahi ninka lagu magacaabo azamaqshariya ah dahaba wuxuu ku tegey ilaa ana baata lafdiga baata la yidhaah ayda noqoshay taati inay ku timaad bimacnaa saara wami wamathala wuxuu ku mihaaliyey zamaqshari lidaalika ityaankaas biqowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu yidhi xadiidkii waxa wey bukhaari fa inahu qofka fa inahudan waxay cilaynayday waa xadiidkaa taqaaniin oo xataa ku yili cimdehe qofka markuu habeenkii hurdada ka soo kaco yuusan gacantiisa weelka gelin ilaa uu saddex goor mayro ilaa uu saddex goor mayro yuusan weelka gacanta gelin markaasaa nabigu cileey oo wuxuu fa inahu qofku laa yadri ma oga ayna baatad yadduhu gacantiisa meelay ku bariday muu yaqaan Ah. waxaa dhici karta xalay meel nijaasa intuu iska hurdaayey inuu geliyey ah. midaaba xadiidkan loo sheeg unta bac ku xirtay oo barkaday subaxdiimu soo gacmo mayri maayo wa aqaanin xalay meelay ku bariday war ka joog war amaadan garayn anigu aqaana dadka iska galgasha maayo markaan rugmaya xataa soo jeedo tartiiban ukaca dhinaan kalen useexdaa wey habeenkii dambe soo sooma kicina dabada ugu jirta gacantiis arka bixiyo aha kibir moogtahay waa la eedaa ha gacantaadu meelay ku bariday ma taqaani nabigiyaa kule hayta warka dambood keeni a nabigiyaa kule meelu ku bariyey gacantaadu war kama haydin fa inahu qofku laa yadri ma oga eyna xageebay baatad ku bariday yadu gacantiisii marka tan oo kale u daliishaday eynada waa qabarkii mogta waa qabarkii muqadama baatad yadu marka intiqaala ku jiru leey akraja lbukhaari waa soo saaray raqamka laba boqol toddobaatan iyo sideed wladii sababka uu yidhi shiiku wladii sababka dacaahu zamaqshari ugu yeedhay ilaa haadaa macnaha ilaa haadaa idicaagan sheegashadan wey idicaagan sheegashadan sababka ugu yeeray oo ku xambaaray ana nawma hurdada qad yakuunu inuu ahaadaa la arkay leylan habeen wa qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa nahaaran maalin marka labada waa noqon kara hurdadii haddii baata macnaheedii loo daayo oo aan la dhihin saaray la macnata waxay noqonaydaa hu leeyahay samaqshar wuxuu u arkay xadiidka macnihiisu habeenkii ku koobmay oo qofkii habeenkii hurdo ka soo kacay um, saasuu ka noqona ah, hurdaduna habeen maalin labada waa noqon karta ciladuna waa caamo waa gacanta inaan ogey meel aaday ee habeenimo maahan ciladu ah, oo xukunkiina inu caam noqdaa la rabaa ila ciladu hadday caam noqoto xukunka inuu caam noqda marka xukunkiiyuu rabaa inuu caam ka dhiga marka marka wuxuu leeyahay haddii macnaheedii asalkahayd baato lagu baaqi yeelo baatadu waxay noqon bay baytuutadu waa habeenkii baytuutadu waa habeen marka waxay noqonaysaa qofkii habeenkii seexda subaxdii uusan weelka gacanta geli markuu soo kaco saasay noqeen cilada loo mayraana nabigaa sheego fa inahu laa yadri ayna baatad yaddu waa cadamu cilmi wey gacanta sababta loo mayraa meelay martaan wax laga hayn taasuna waxa weyan habeen iyo maalin waa isku mid markaad hurdaydo midoodba xogtahay lama arko marka si xukunkii caam u noqdo waa in la yidhaha baatada way ka soo intiqaashay macnaheedii asalka ahaa oo ah in isimku khabarka ku sifoobo wakta baytuuta habeenka waktigiisa waxayna u intiqaashay saara macnaheedii si xukunku uu hurdada maalinkii ugu gudbo intaasaa ku keentay zamaqshari taasuu rabaa maxamed muxidiin inuu kutaabsiiyo wladii sababka dacaahu samaqshari ugu yeeray ilaa haada idicaagan ana nawma hurdada qad yakuunu leylan habeen inuu ahaadaa la arkaa qad yakuunu nahaaran maalin inuu ahaadaa la arkaa faidaa baqiya hadduu baaqi ku noqdo baata lafdiga ah calaa macnaahu macnihiisii alasli asalka ahaa wa huwa macnaha asalkaa takhsiisu waa gaaryeelid bihubuuti ismiha isimkeeda sugnaanshadiisa lagu gaar yeelo likhabariha qabarkeeda uu sugnaado isimkaa qabarka ku sifooba biwaqti lbayaad waqtiga habeenkiiya haddii marka lagu baaqi yeelo faidaa baqidaada jawaabkeedu waa kana hadii lagu baaqi yeelo lam yufidil kalaamu xadiidkan hadalkan kalaamka la sheega xadiidka kalaamku faa-iideyma an alxukma xukunku yasri inuu ugudbaa calaa man qofkii naama seexday naharan maalin eh, wuxuu yihi maxamed muxidiin walaysa alkalaamu bisadiidin warkaas war toosan maahan mhm. walaysa alkalaamu walaysa haada alkalaamu hadalkaasu ma ahan bisadidi mid toosan fa ina haada tacbiira waxaa la leeyahay yuu yidhi fa ina haada tacbiira tacbiirkan oo ah laa yadri ayna baatad yaduuhu fa ina haada tacbiira tacbiirkan jaraa wuxuu ku socday calaa maa huwa alqaalibu sida qaalibka fi nawmi hurdada u qaalibka ah wahuwa sida qaalibka aho kownuhu aanshadiisa weyo leylan u ahdo habeen halkaa u qaalib hurdo halkaa u qaaliba habeena u marka saasaa loo cabiray noomka waxa baatada sida loo cabiro waxay tahay hurdadaa waxa u qaaliba habeen ee loolama jeedo xukunka ku gaara ah, habeen xukunkaa ku gaara loolama jeede nabigu markuu cabirayo fa inahu laa yadri ayna baatad yaduhu badanaaba hurdadu habeenkii haalib saas darteedu lafdigu ku soo bax qaacidadii usuuligahay maxay aheed mafhuumul mukhaalafaha marka la ictibaarina shuruudiisa xaa ka mid aheed anlaa yakhruja makhraj alhaalib waa inuusan ku imaan ee hadii uu ku yimaado makraj alghaalib maba laha mafcuul mukhaalafa saas darteeda dhihi maydid meelay ku barigay ma ogaa nabigu yidhi habeenkiyaa laga hadlaa mafhuumulmukhaalafo waxaa laga fahmaa maalinka hadii la seexdo inaan la maynayn dhihi maydid maxaa le mafhuumulmukhaalafada shuruudu laha marka la ictibaarina shardigiisa maxaa ka mid ah shuruudiisa allaa yakhruja makraj alghaalib taasaa kamid aheed taasaa marka looga baxa faina hada tacbiira jaraa wuxuu ku socday calaa maa huwa alqaalibu sida u qaalibka fi nawmi wa huwa sida qaalibka kownuhu waa hurdada ahaanshadiisu leylan uu ahaado wa nawmun fi nahaarina qaliilan waa yari ka soco wadalika mihaalkii ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe afcaashiiba bimacnaa saara noqotay wabusat iljibaalu buurihii waa la burburiyey basan burburin aa burburiyey fa kaanat buurihii waxay ahaatay habaan boor boorkaasoo munbahan oo la firdhiyey ay mufaraqan la kala geeyey wey waa ism mafcuul oo ka yimid imbatha oo khumaasi ah imbatha oo khumaasi ism mafcuul ka yimid waayo munbathan wa busat iljibaalu buurihii waa la burburiyey basan burburin fa kaanat waxay ahaatay buurihii habaa'an boor boorkaasoo munbathan oo la firdhiyey marka intiqaala ku jira intaqalat min sifati thabaati ilaa sifati alhabaa'iya saas buurihii waxay ka soo guurtay sifadii oo shay adag oo sugan inay aheed waxayna u guurtay inay boor noqotay wa kuntum idinkiina waxaad ahaateen dadow aswaaja nucyaal nucyaalkaasoo alaatan halaaatan saddexa saddex nuuca waa la kala baxay hawel waa la isku dhex jirayey waa la kala baxayo saabiqiin iyo asxaabulyamiin iyo asxaabu shimaal saddexdaasaa la noqday aha saddexdaasaa la noqday saabiqiin iyo asxaabulyamiin iyo asxaabu shimaal nacuudu billahi min asxaabi shimaal fa asbaxtum aayad kale weeye fa asbaxtum waxaad ahaateen uu ilaah yidhi binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nimcadiisa sababteed aad waxaad ku ahaateen ikhwaanan walaalo waxaa lala khidaabayey saxaabadii weliba ansaar asi gaara lala khidaabayy ansaar aws iyo khasraji awel kala ahaayeen dad waxa weye intaysan islaamin jaahiliga waa islayi jireen waxay ku sugnaayeen sifatu lcadaawa iimaanka iyo nimcada islaamka sababtiis ayay ka soo intiqaaleen min sifati alcadaawa ila sifati aluquwa alislaamiya ayay soo intiqaaleen marka waa alintiqaal maxay tustay marka asbaxa alintiqaal min sifatin ilaa sifa taasay tustay fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmati bisababi nicmati ilaahay nimcadiisa nicmat liimaan walislaam ikhwaanan walaalaad ahaateen dalla wejhuhu ninkii gabadha loogu bishaareeye wejigiisu wuxuu ahaaday muswadan mid madow ha waa gaal maaha muslimka maaha muslimka gabar hadii loogu bishaaray farxad wejigaaba farxa dhaldhalaala ilahay gabar kusiiya adii la yidha ee gaalkii hore gaaladii hore ah wey ah, marka la wiil gabaraa ku dhalatay a ah, wejigu madoobaana wejigii wuxuu ka intiqaala min sifati alfarax ilaa sifati alxusni walhumuum u intiqaala u intiqaala dalla wejhu wejigiisa wuxuu ahaaday muswadan muswadan waa ism faacil ah, iswada oo khumaasiga ay ka timid oo ism faacil waaye ism mafcuula moodi muswadan mid madow waa wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi amsad magaaladii waxay ahaatay khalaa'an mid maran wa amsa ahluha dadkeediina waxay ahaadeen ixtamaluu kuwa guureen oo rarteen akhnaa waxaa halaagay magaalada akhnaa waxaa halaagay calayhaa magaalada alladii allihii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii amsad magaaladii waxay ahaatay khalaaan midmaran intaqalad min sifati alcimaara ilaa sifati alkhala waxay ka soo intiqaashay min sifati alcimaara inay camirnaato sifadii aheed sifatu lkhala inaan hal qof deganayna u guurto oo cidlo ay noqoto magaalo la deganaa jiray oo aad u camirneed oo dad uu jecelaya deganaayeen oo u calacala ha u calaacala oo waxa wey eber noqotay ayo waa degana hadda qofna ma joogo daara axibaa'ihi oo u calaacala guri dad magaaladay degana dadkooda amse daartii waxay noqotay khalaa-an mid maranay noqotay min sifati alcimaara ka intiqaashay ilaa sifati alkhalaa banaanaasho iyo inaan cidna ku noolay amsa daartii waxay ahaatay khalaa'an mid maran wa amsa waa wa amsa waxay ahaadeen ahluhaa daartaas dadkeedii ixtamalu ee intaqalu kuwa ka guuray noqdeen Ah, kuwa ka guuray noqdeen akhnaa waxaa halaagay oo fasahaadiyey calayhaa magaaladaas waxaa halaagay alladii allihii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii ah, waxay yidhaahdeen luqmaan ibnu caad alula ah, sayidu caad a ilaahay wuxuu weydiistay yidhahdeen cimri dheer inuu siiyo ilaahay cimri dheeraan kaa rabaa u ila yidhahdeen markaasaa ilaahay yidhi waxaan ku siiyey toddoba gorgor intay noolaadaan toddoba gorgor intay noolaadaanan cimri kuu siiyey xashiya sijaaciga ku dhiga markaasuu waxay yidhaahdeen wuxuu soo qabanaa gorgorka marka uu dhasho oo jiijiilaha uu yahay faraka jiijiilaha markuu yahay marat kunta ka dilaabo markuu kunta ka soo baxo maarata yarkaa jiijiilaha u yahay sida digaaga marka uu kunta ka dhex baxo gorgor saasuu soo qabaan meel ku xidhana waa tirina sideetan sano markuu maraayu ka dhintaa sideetan alla ile waxaa ii hartay lix gorgor markaasuu mid kale jiijiilaha soo qaba ila wuxuu rabaa inta u hartay inuu garto ha inta u hartay noloshaba lagu hartay inuu gartou rabo midkii kale sideetan maraayo ka dhiman kii ugu dambeeya khalaas lubadku waa kii ugu dambeeye yidhahde ha kii ugu dambeeya lubad la dhihi jiray yidhahde gorgorkii ah allihii dilay ha ilaa kaas wuxuu keena in luqmaana dhinto ha san la baaqi ahaanina soo baxday allahaasoo mahan wax walba halaaga kaasaa dilay waayo wa qaala alaakharu shaacir kalena wuxuu yidhi adxaa wuxuu noqday ninkii yumaziqu mid googoyna aswaabii marayaalkayga wayadribuni igaraaca ayabqii ma wuxuu raadinaa cindiya agtayda ka raadinaa aladaba edeb bacda shaybii duqnimadeyda ka gadaal waa la yaabay ah anoo duqa mu iyo edbin rabaa saasuu leeyay adxaa fiiri adxaa wuxuu ahaaday yumaziqu inuu googoynaayo aswaabii marayaalkayga oo adxaa huwa rajulkii isimkii weeye yumaziquna jumladuna waa khabarkii adxaa wuxuu ahaaday yumaziqu inuu googoynaa afwaabii marayaalkayga oo wayadribunu igaraaca waa yaabe ayabqii ma wuxuu ka raadinaa cindiya agtayda aladaba aliftu waa ilaaq aladaba edab miyuu ka raadina bacda sheegiin duqnimadeeda ka gadaa qof duqoobaa jaro qaata qof duqoobi waa xarag goostay intuu yar yahaa qofka la edbiyaa anoo duqoobo ciroobu igaraacahu edbinahu oday duqay soo xidheen duqnimo weyn intuu yar yahaa qof soomaalida hore waxay yidhahdeen gaaladu waa buuriya qabla sii daaye ha macnaha caruur aan la edmin waayo kuleeyi la layaal nimanta waa hadal xikmadaa ku jir macnuu caruurta haddaan la edmin waa kaa gaaloobayaan wa ha gaal haddaad maqasho waxay dhahan waa buuriya qabla sii daaye ha waxay la jeedeen caruur aan la edmin oo xarga laga furay oo la sii daayey way gaalada maqlayd hayra saasay dhihi jireen reer baadiida waaya wagayru laysa wayaqtasu waa gaar noqdaa hayru laysa layse qayrkeed iyo wa fatia fatia qayrkeed iyo wazaala zaalo qayrkeed bijawaasi tamaami taam noqosho banaanaashadeed uu la qaas noqdaa ay ilistiqnaa'i deeqtoonaasho ah tamaamku can ilkhabari khabar laga deeqtoonaado wadalika mihaalkii naxwu wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin faqiirtinimo miduu saaxiiba fa nadiratun falahu qofka faqiirka waxaa u sugnaatay nadiratun sugid ilaa maysaratin haninimo waqtigeed intii laga gaadho fa subxaana allah ilaahay nastaho u tukada xiina tumsuuna markaad galabaysaydaan oo galabka gelaydaan iyo waxiina tusbixuuna markaad waaberisaydaan oo waaberigii aad gelaydaan khaalidiina xaalo ay jannada ku waarayaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda maadaamati samaawaatu waalardu ciraryaalka iyo dhowayaalku intay baaqi yihiin wayaktasu waa gaar noqdaa hayru laysa wa fatia wa zaala zaala iyo fatia iyo layse intaan ahayn waa qaas noqdaa bijawaasi tamaami taam noqosho banaanaanshadeedu ku qaas noqda afcaashi haddana mar kale ku laabo afcaashii mar kalea lagu laabtay intaan ahayn saddex ficil waxaa bannaan marna in la isticmaalo oo tamaam loo isticmaalo marna loo isticmaalo naaqis intaan saddex ficil ahayn laysa fati azaala laakiin saddexdaas ayagu kama suraan naqsaanta weligood naaqisa iska ahaada laakiin tobankii kale tobanka ficiloo kale marna taamay noqdaan marna naaqis saasay qaas leeyihiin wayaktasu waa qaas noqdaa kayru laysa layse intaan ahayn iyo wafatia iyo wazaala bijawaasi tamaami taam noqosho banaanaanshadeedu la khaas noqda inuu taam noqdo ayuu banaan inuu taam noqdaa banaan ayilistiqnaai ah taamka taamka lagu fasira ayilistiqnaai ah ku bayaani bedel iyo bayaan ay la banaanaaye ayilistiqnaai deeqtoonaasho ah tamaamku canilkhabari laga deeqtoonaado waxaa loola jeedaa intaan saddexdaan ficil ahayn taamay noqon karaan khabarkay ka deeqtoonaa karaan oo marfuucay ku deeqtoonaa karaan marfuucina markaas faacilu noqo qadar la dhihima markaas marfuucay qaadaayan marfuuca faacila laleeya ficil iska laazimo hal faacil qaata iska noqonayo ficil laazim ah oo hal faacil qaata ayaa iska noqonayan oon mafcuul qaadeen ficil laazim oo faacil qaata oon mafcuul qaadeenay noqonayaan saasaa loola jeeda tamaamka si u fasiray waa saas hmm, macno kale jiro lagu fasiro waana arki doona isagoo naqdinayu keeni doona ibn ibnu hishaami midaalika mithaalki naxwu wain kaana hadduu sugnaado bimacnaa habata wey bimacnaa habata bimacnaa xadara bimacnaa wujida khalaas mar hadduu saas noqdo waa waa tam wa in kaana hadduu sugnaado duu cusratin faqiirtinimad qof saaxiiba qof dayn lagu leeyahay oo faqiir maanta waxaa loola jeedaa wuxuu daynka ku bixiyo aan hayn intaasaa loola jeedaa cusriga qofkan daynaa lagu leeyahay wax uu daynta iskaga bixiyo ma hayo saasaa cusriga loola jeedaa qof noocaasa hadduu sugnaado fa nadiratun falahu waxaa u sugnaado xaq u leeyahay nadiratun sugasho waa in laga sugaa intii uu ka helaayo ilaa goormaa la sugaa ilaa maysaratin qaninimo inta laga gaaro maysaradana waxaa loola jeedaa wax uu daynka ku bixiya inuu soo helo qaninimada maanta waa saas ilaa maysaratin qaninimo intii laga gaaro oo ah wax uu daynka ku bixiyo inuu helo waa waajib xaqa u leeyahy lama xiri karo lama caayi karo laguma dhegi karo dhaqaaqi maydi lama dhihi karo ilaa uu helaayo wuxuu ku bixiya waa in la sugo waa in la sugo mar hadday caddaato ay sugnaato faqiirtinimadiisa waajib wey in la suga ah, in loo cadfiyana waa sunna sunnadaana ajir badan maanta meelihii yarka hayo sunnadu ay waajibka ka fadliga badneed wa sunnadaa fadli in loo cadfiya waa sunno ha qofkan dayn kale laguma qasbi karo lama dhi karo waajibay kugu tira cadfi lama lah waa xaqiisa inuu cadfiya waa sunna ee waajib kuma aha laakiin inuu cadfiyo inuu ka sugto inuu cadfiyo ajar badan ila maalkii o u sadaqaystay asalaamu alaykum inaad qof tira aduu od bilowda waa sun waajib kuguma ah afkaa waa iska haysan karta daadan ajir rabin hmm, waajib kuguma ah asalaamu alaykum aad dhihi karta ha waa sunno haddaba aamusana dambaabi mayo laakiin haddii lagu yidhahdo assalaamu calaykum ma aamusi karti afkaagama haysan karti naana ku cun dad aamusa ha wacalaykum salaama lagaa raba waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa ow ruduuha marka waxaana ajar badan qofka bilaaba nabiga cadeey inuu ajar badan yahay ah, qofka salaanta bilaabayo oo sunadaas ku dhaqmay ee ajar badan kii radiye isaa ka ajar badan ah, kii ka radiye isaa ka ajar badan waa sunno oo faradka ka ajar badan eh, labadaas waa cadcad yihiin laakiin meelo badan oo kalea lagu daraaho saddex iyo afar iyo shan iyo caaray qaara ka dhigay mm-hmm. wa in kaana hadduu sugnaado duu cusratin faqiirtinimo miduu saaxiib ah fa nadiratun falahu qofkaas waxaa u sugnaatay nadiratun sugid ilaa maysaratin qalinimo intii laga gaaro la sugo tan marka maxalushaadku waa maxeen duu cusratin waa faacilkii kaana khaas marfuucaasay qaadatay uma baahna mansuub waa ficil iska laasim laasimo faacil qaata khalaas fa subxaan allah ilaahay nastoo tukada xiina waqtiga tumsuuna aada garabaysaydaan mar haddii qoraxdu dhinaca ay u dhacdo u leexato duhurkiyaa gale ilaahay nastaho tukada ha oo casirka dana tukada fa subxaan allaahi ilaahayna istaag xiina waqtiga tumsuuna aad garabaysaydaan fiiri hadda tumsuuna faacil waxay u qaatay wawdas ila waa afcaal khamsi khalaas faacilkaasi ku kaaftoon ey ah, tadkhuluuna fi lmasaa'i galabkii markaad gelaydaan wa xiina tusbixuuna asbaxna waa tana fiiri ayadiina laasimay noqoto faacilkaasay iska qaada faacilkaasay ay ku taa ku deeqtoonaatay oo waa ficil taama oo laasimo hal faacil qaatay khaalidiina fiihaa fiihaada naartan oo celi karta jannadan oo celi karta ilaa laba ayadoo isku xigtay islaha waaba isku xigeen sooma laba safar isku xigtay ba ahay oo midna naarta labada midna jannada marka mid haddana lambar kuma uusan qorin asagu ha marka waxaad dhigi kartaa khaalidiina xaalo ay ku waarayaan ahlu jannuhu fiihaa jannada dhexdeeda maadaamati samaawaatu waalardu waa suurat lhuude amase ah, waxaa dhihi kartaa khaalidiina xaalay ahlu naarku ku waarayaan fiiha naarka dhexdeeda maadaamat isamaawaatu waalardu cidharyaalkii dhulyaalku intay baaqi yihiin maclushaadku waa maxay daam oo faacil kaliya qaadatay asamaawaatu marfuucaasay qaadatay khalaas uma baahno mansuub daamadu bimacnaa baqiya haday noqoto waxa weya faacilay qaadataa faacilay qaadataa mansuub uma baahno sharc wayaqtasu waa gaar noqdaa maladii kii caddaa ka soo haray fatia iyo wasaala iyo walaysa saddexdaas wixii ka soo haray waa toban wayaktasu waa gaar noqdaa maladikii cadaa ka soo haray fatia wasaala walaysa min oo min afcaali baabi baabkan afcaashiisa ah de ah, oo baabkan afcaashiisa ah bijawaasi isticmaalihi maaga la isticmaalidiisa isticmaalkaas banaanaashadiisu la khaas noqdaa taaman xaal uu yahay la isticmaalo ah, isticmaalihi hada ka xaali mudaaf ilayga ilaa mudaafki ah, masdere Ah, mudaafkiiya masder marka maanta mudaafile waa laga xaalay kale ka xaale wayaqtaso waa kaas noqdaa maladii kii caddaa ka soo haray fatia wasaala walaysa oo min afcaali hadalbaabi baadkan afcaashiisa ah maagaas bijawaasi isticmaalihi isticmaalkiisa banaanaashadeeda ayuu la khaas noqdaa hada minta tabcidyana ka dhigi karta min afcaali mhm, min afcaali hadalbaabi xaala uu ka mid yahay la afcaalshi qaybaa laga reebay waatan la reebay oo tabciid baa ka dhigi karta wayqtasu waa qaas noqdee maladikii caddaa ka soo hareen fatia wazaala walaysa min afcaali hadalbaabi xaala uu ka mid yahay maagu bijawaasi isticmaalihi maagaas la isticmaalidiisa banaanaashadeedu la qaas noqdaa taaman xaala maagu uu yahayna la isticmaalo haadaas ka xaali mudaafuliga waa macnaa tamaami maxaa loola jeedaa tamaamka macnihiisa waa macnaa tamaami tamaamka macnihiisa an ystaqniya ficilkii waa inuu deeqtoonaado bilmarfuuci midka la goda uu ku deeqtoonaado can ilmansuubi kala nisbe inuu ka deeqtoonaado ilaa awal markuu naaqis ahaa mansuub iyo marfuucu qaada jire marfuucana isimaa la dhihi jiray mansuubkana khabaraa la dhihi jiray maanta waa taan waxaa loola jeedaa marka uu qaato marfuuca macnihiisa waa la fahma macnihiisoo cad aa la fahma uma baahna mansuub saasaa loola jeedaa waa macna tamaami tamaamka macnihiisa an ystaqniya istinaauhu waay waa macno tamaami tamaamka macnihiisa an ystaqniya istinaauhu waa deeqtoonaashadiisa bilmarfuuci uu ku deeqtoonaado canilmansuubi uu ka deeqtoonaado wadalika mithaalkiina ka qowliga ilahay qowlkiisa oo kale oo ilaah uu yidhi wain kaana duu cusratin faqiirtinimo midu saaxiiba haddii uu sugnaado hadda kaanadaasu duu cusratin ay faacil u qaadatay mansuub ama baahno fa subxaan allah ilaahay u tukadoo nastaa xiina waktiga tumsuuna aad galabaysaydaan wa xiina waktiga tusbixuuna aad waaberisaydaan tumsuuna ey tadkhuluuna fi lmasaa'i weye wa tusbixuunana tadkhuluuna fi fi sabaaxi weye marka faacil lay qaateen tumsuuna wowdaasa u faacila tusbixuuna wowdaa u faacila khaalidiina xaala ay ku waarayaan ar markaan raqamu qoray ma isku raqam ahayd horta labadooda khaalidin eh? midda jannada sheegaya miyaa miyaa raqamkan leh marka khalaas markaan hadda raqam haduu waa in jannada loo celiya khaalidiina xaala ahlu jannuhu ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda maa daamati samaawaatu cilalyaalku intay daa'im yihiin iyo wal ardu dhulka wa qaala shaaciru marka maxalusheedka laga rabaa waa halkee daama ficilkii taamu noqdo maxaa yeele marfuucu kaliyuu qaata asamaawaatu ah marfuuci ah oo faacil ah faacil u ah wa qaala shaaciru wuxuu yidhi tadaawala layluka niyow horta habeenkaaga waa dheeraaday bilismidi bikasri lhamsati walmiimi hamsadana waa la kasrina miimkana waa la kasrina asmudina waa banaanta oo iyadana waa loo dabdiyey iyadana waa loo dabdiyey waana sheega maxamed muxidiin labada dabdiba tadaawala layluka layluka isaga isla hadla kaaftan waa asaga tajriiduu samey waa la yhaha tajriid naftiisiu inta iska baxsho halkaan dhigay ula sheekaysaa inuu asaga yahay hadeer gabaygeeda ku jirta aakilkiisa waxa ula hadla inay asaga taa gabay ku jirto naftiisu inta tajri tajriid ku sameeyey oo soo baxsho meeshaan dhigay uu hortaba la sheekaysaa mhm. tadaawala waxaa dheeraaday layluka niho habeenkaagi mogta qofka murugsan iyo qofka xanuunsan habeenkooda waa dheri ah. habeenku waa dheera qofku markuu iska mogtahay faraxsan yahay xanuunma uusan hayn hurdada waa la gaabanaba wuxuu leeyahy sideed saa hurda markasu le wax yaraan baqac kasi maanaha masuurdayd uu leey ha ila barwaaqada moogta waa u baxayda laakiin qofka murugsan ama qofka xanuunsan waxa weyan laba sac intuus warwaagi ma baryin miya uu le ha waa la dheer waa la dheer markaasuu ninkaan marka la seexa waay murugo a u timid murugo maahan xanuun murugo u timid arrin uu ka naxaa loo soo sheegay tadaawala layluka habeenkaagi niyahu waa dheeraaday yidhi bil ismidi meesha magaceeda la ismid uu ku dheeraado meesha la ismid uu ku dheeraado wabaata waa bariyey uu yidhi alkhaliyu kii marnaa min alcishqi walhumuumi caashaqa iyo murugada kii ka marnaa kaas waa baryayu ha kaas asagoo iska baryay yidhi waalaikum salam waraxmat ullahi barakaatu wadaata waa beriyey uu yidhi alkhaliyu midkii marnaa oo ka marnaa min alcishqi walhumuumi jacaylka iyo murugooyinka kii ka marnaa waa uu beriyu yidhi walan tarqudi aduguse ma adan hudinun nin adugu ma adan seexan laakiin kaas waa seexda ilaa adigu kama mariyed cishqiye yaa murugee wabata huwa shaksigaas waa bariyu horta asaga ku celi wabata waa u beriyey khaligii shaksigii oo khaliga ahaayo ka marnaa murugada iyo cishqiga asagu waa bariyey wabatad waxaa baridhay lahu xaalo ay u sugnaatay midkan soo jeeda lahdan xataa say u laabeen midkan soo jeeda xaal ay u leylatun habeenaad bariday yidhi leyladaasoo ka leylati dil caairi kii firirka u saaxiibka ahaa habeenkiisii lamid a ah, firirka waxyaalaha isha gala ah, isha qofka haddii isha qor uga jiro miyuu iska seexaa ma seexanayo ah, qof isha qor uga jiro caw ma seexaa may cawna waa soo jeedaa meshaa waaga gale abalofiiriya yaa tooshay uu leey cawna waa soo jeedaa laakiin kan wuxuu leeyahay marka aniga habeenkayga wuxuu lamid yahay qof fir isha ka galay meesha qofkaan iska hurdaayo markaasuu yihi waa baatad waa baryay low qofkaan xalay usugnaatay caashaqo hayo iyo murugadu leylatun habeen ha barida yuu yihi leyladaasoo ka leylati dil caairi kii firirka u saaxiibka habeenkiisa lamida kaas firirka u saaxiibka ahoo al armadi weliba daafkan qabo mid daaf qaba ka war cadamahan firir yaraa ku jira indhaha daaf ka qaba waxa weye indhiya gaduto xanuuna maala ka socota qorina waa uga jira qorina waa uga jira marka kaas miyuu seexana sida kaas usoo jeedaan usoo jeedo waa sheegay marka waa kanaa murugahayd xanuun ma wadalika cadamu nawmkaas wey hurdala-aantaas aad ujeedaan wadalika cadamu nawmka hurdala-aantu min naba-in war xaggiisu ka ahaad uyii warkaasoo jaa iiga yimid warkaasoo jaa-ani ii yimid oo wa khubirtuhu fiiri inuu asaga yahay cidda dhibaatada ku dhacda Ah, wadalika cadamu noomkaasu min naba'in war xaggiisuu ka ahaaday jaacni aniga ii yimid oo wa khubirtuhu warka la ii sheegay min benin aswad aa la iiga sheegay ciddaas inay guureen ciddii maxbuubadaydu ay ka mid aheed inay guureen warka roon raaceena la sheega leey mm. marka maxalshaahidku eh, waxay tahay wa bata fiiri bata huwa shaksigi waa beriyey wa batat lahu laylatun fiiri marfuuc kalihay qaadeen ah, marfuucay qaadana ba iska taam soo ma jeedin haddeer wuxuu ku laabanaa macnihii tamaamka uu ku fasiray macnahaas inaan isku waafaqsana inuu kuu sheegay ee qola khilaafsanaa jirta wamaa ay ladii kii fasarnaa wamaa macnihii macno ku rid macnihii uu taamka ku fasiray wey wamaa macnihii fasarna aan ku fasilnay bihi macnaha atamaama tamaamka huwa saxiixu waa saxiix kaasaa saxdiye in taam loola jeedo midka ku kaaftooma marfuuca kaasaa saxiixiya wa can akar اlbasriyiina wa ruwiya waxaa laga wariyey can akar اlbasriyiina ana macnaa tamaamihaa taam noqoshadeeda macnihiisu dalaalatuhaa waa afcaasha tusideedo cala alxadai xadaf ay tusto iyo wa zamani zaman afcaashan waa taam waxaa loola jeedaa ina basriyiinta agarkoodu ficilku markuu tuso xadaf iyo zaman ila ficil intaas tusi jir xada iyo zaman labadaas macno ficilku markuu tuso ahlina waa han saasaa loola jeeda hayda saasaa loola jeeda xada iyo zaman xadadku waa masderka macnihiisa masderka macnihiisa iska dhe masderka kaliya dhehen oo haddii lu ihahda masder iyo xadad xay kala yihiin waxaa la yidhaha waana isku mid waana kala duwan yihin ha oo say tahay xada hadii la waa masderka macnihiisa masder haddii la waa xuruufta waa oo haddii la darban lafdiga wasniga saas u qoran waa masder macnihiisa oo garaacidaana waa xadad ila waa wixii dhacay xadadna waa dhacde qatlan bil soo ma ahan lafdigaas wasinka saas u qoran qatlan waxaa tidha waa masderkii macnaha oo dilka ahna oo dhacay oo dhacdada ahna waa xadadkii ahaa waayahay wuxuu yidhi wamaa macnihi fasarna aan ku fasirna bihi macnaha atamaama tamaamka huwa saxiixu waa macnaha saxiixa tafsiirkaasaa saxa wa can akar basriyiina warwiya waxaa laga wariyay can akar basriyiin ana macnaa tamaamihaa afcaasha taan noqoshadeeda macnaheeda dalaalato tusideeda inuu yahay cala lxadai ay tusaan iyo wazamani saas weeye yidhaah jalaalooyinka ka mid a madhabkaas kuwa ku socdo jalaalooyinka jalaaludiin maxali iyo jalaaludiin suyuudi labadaba madhabkaanay ku socdaan tafsiirka jalaalooyinka markaad joogto saas lay ku socdaan oo waxay leeyihiin ficilka markuu taam yahay markuu ficilkanu taam noqdo wuxuu tusaa xadaf iyo zaman markuu naaqis yahayna xadaf tusima ma ah, xadaf tusi ma ee zaman kaliyuu tusaa ah, zaman kaliyuu tusaa eh, zaman tusi maaye ad waxa weya a xadaf tusi maaye zaman kaliyuu tusaa welidaa saas dareed waxay ku leeyihin kaana naaqisa masderba male ah, kaana naaqisa masderba male taasaa ka imaanaya mo duleda xadaf tusi kaana naaqisaahu male masder jalaleyn kaad ku arkay markaad maraydo hmm. jalaleynka markaad maraydo bima kaanuu yafsuquuna iyo markuu icraabaa fiiri bima kaanuu yafsuquuna see u icraabi jiri bisababi fisqin soo ma dhihi jirin ha bima maadu soo maseriye maaha masterka alkaa raba in laga dhalaaliyo lafdi ku ficilka ku xiga hadduu master leeyahay laga dhalaaliyo hadduusan lahayn wa khabarka laga dhalaaliyo marka asaga waxay ku socdaan kaanadan waa naaqiso master male markaasi khabarkii ka dhalaalaya bisababi fisqihim aad ku arka bisababi fisqihim maxaana la rabay bisababi kownihim yafsuquuna in masterka laga dhalaaliyo kaanada khabarkana siisa loo daayo ha bisababi fisqihim tiro badan meeshaad soo rogta waa ku arkay saas wa waxay ku socdaan madhabkaas daciifka ay ku socdaan oo ah kaana naaqisahu master male zaman le tuse taa markay noqotana masteray tuse iyo zaman labadaba saasay ku wadaan saasay ku wadaan wuxuu yidhi wakadalika alkhilaafu wlkhilaafu khilaaf fii tasmiyati ma shay la magacaabidiisa laysku khilaafo yansibu lkhabara khabar nasbina naaqisan naaqis lagu magacaabo fii tasmiyati ma tasmiyadu soo masder maaha sama tasmiyatan sama tasmiyatan waa masder marka masderkii labadii mafcuul kii koobaad loo idaafeeyey masderu mudaafin ila mafcuuli maada mafcuul awelkiiya naaqisana waa mafcuul thaanigii mafcuul naaqisana waa mafcuul thaanigii tasmiyada ila ficilka laba mafcuul aduu qaadaya masirkuna labadiu qaadaan labadiu qaadana markaasuu alkhilaafu khilaaf fii tasmiyatin ma shay la magacaabidiisa laysku khilaafo yansibu kordhigaa alkhabara khabar ya ila socda ila sod cabdi xakiin ma ila socd fii tasmiyati ma shay la magacaabidiisa ha masderkan mafaacilkiisa loo idaafay mase mafcuulkiisii mafcuulkiisa loo idaafeeye labadaaba laga fahmaaba qofkan ibtidaa-i ahayn fii tasmiyati maa shay la magacaabidiisa yansibu kordhigaa alkhabara khabarka naaqisan lagu magacaabo lima shay dartiis muxuu yahay sumiya ah, lima shay dartiis muxuu yahay sumiya yaa mulxadi wax ka dhegaystay horta qof mulxadi dhegaystaan rabaani aniga yuusuf waa dhegeysto maaha lima ma ujeedaa lima laamtu waa xaraf jaar maaduna ay tahay maya ay waxay jirayda ojeedin jiray ay ay aheyd horta ma'daanu ay tahay ya ma ay aheyd xaa ku dhacay awaalifkeedi ko qaacidada guud oo ka dhexayd ay tahay marka camayt saluna iyo lima sumiya iyo qaacidada ka dhexayd ay tahay awo xaal loo gooy qaacidadii yaa lagaa rabaa mulxaa lagaa rabay haye maa adno ma ma istifhaam ah, saas hadduu galo alifkaa laga gooya cama ah, iyo lima iyo ala bima iyo ala yihahda ee eh, bima lama fima iyo saasaa la yihahda waa ma istifhaamiya ee eh, ma oo dhan ma ah, ilaa ma waa badneede maal abdulqaadir meeqay aheyd ma ma meeqay aheyd horta toban iyo toban eh. marka ma istifaamiyaha qaacidadaas iskale maa istifaamiyaha xaraf jaar haduu galo ha kala qaadin xaraf jaar haduu galo waxaa la idhaha alifta la iska gooya wlkhilaafu khilaaf fii tasmiyati ma shay la magacaabidiisa la isku khilaafo yansibu kordhigaa alkhabara khabar naaqisana lagu magacaabo lima shay dartiis muxuu yahay sumiya loogu magacaabay naaqisan kadalika waa saas oo kale dheh waa kaasa khabarka mubtada kadalika saas kadalik waa saas oo kale saasoo oo kale loo magacaabo oo waxa weeyaan ibnu hishaamna wuxuu kuleeyahay naaqis waxaa loogu magacaabay a naaqis waxaa loogu magacaabay waxa wey wuxuusan ka deeqtoomi karin khabarka mansuubkuusan ka deeqtoomi karin saasaa loogu magacaabay waa naaqis markii marfuuc la siiyo mansuubka kama deeqtoonaa karo naaqis nuqsaana ka muuqata saasaa naaqis loo yii qoladan oo aktharubasriyiinna waxay leeyihiin naaqis waxaa loogu magacaabay zaman kaliyuhu tusa zaman kaliyuhu tusaaho waxaa laga nuqsaamiyey xadadkii ah, xadadkiiyaa laga siibay waa naaqis taam marka la laleeyahin xadad iyo zamanu tusa waa taam waa dhamaystirany saasay leeyihi naaqis sho shay wax ka maqan yihin maaha marka waxay leeyihin uu naaqiska yahay zaman kaliyuhu tusaa xadadkiiyaa ka maqan marka uu taamka yahayna labadiiu tusaa ay leeyihin ah, ibnu hishaam iyo raggiisuna waxay leeyihin maya naaqis waxaa loogu magacaabay markuu marfuuca qaato macnihiisu taa ma noqona ma dhamaystirmaayo macnihii waa dhimanaana kaana zaydun zayda ah, wuxuu ahaaday hee wuxuu ahaaday lama fahmaayo waa naaqiso ilaa mansuubka la sheego macnaha lama fahmaayo ha yaa naaqisoo kale dhiman markii la sheego mansuubka macnaha la fahmay saasaa naaqis loogu magacaabilay facalaa ma macna haddaan qabano ikhtarnaahu aan dooranay fiiri facalaa maa macna haddaan qabanno ikhtarnaahu macnaha aan dooranay sumiya huwa naaqiskii waa la magacaabay naaqisan a lagu magacaabay likownihi naaqiska ahaanshadiiso lam yaktafi midaan ku keeftoomin uu yahay bilmarfuuci marfuuc marfuuciisan ku keeftoomayn markuu marfuuci qaato macnihiisu ma dhammaystirmaayo saasaa naaqis loo yii macnihii aan dooranay wa calaa qowlilakariina akariinta qowlkooda haddaan qabanno qowlka akariinta basriyiinta sumiya waa la magacaabay dhe sumiya waa la magacaabay huwa naaqiskii naaqisan intaasa soo qadareen wa calaa qawlil akarina haddaan qabanno summiya waa la magacaabay huwa naaqiskii naaqisana lagu magacaabay linahu eh, liannahu naaqiska suniba waa la siibay addalaalatu tusidiya laga siibay cala alxadathi xadadka uu tusaayey eh, addalaalatu anil ilaa sarada hal mafcuulay qaadataa hal mafcuulay qaadataa wa calaa qawlil aktharina haddaan qabanno sumiya waa la magacaabay huwa naaqiskii naaqisanaa lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay liannahu naaqiskan ama liannahu shaniye dhe liannahu shaniye saasaa iska fiican haddii kale taqdiiraad u baahane liannahu naaqiska haddaad tira liannahu naaqiska suliba waa la siibay addalaalatu tusidii minhu isagaa laga siibay noqo waa in maxduuf lasoo qadaray noqe jumlada qadarka noqota ila caaid ma leh dii kale marka damirshaani ka dhig liannahu shaaniye suliba dalaalatu tusidiyaa la siibay cala alxadai xadadka uu tusaayey waa laga siibay waa laga siibay oo zaman kaliyuu tusaa watajarada wuxuu dharbeelay naaqisku watajarada naaqisku wuxuu u dharbeelay lidalaalati tusid calaa zamaani zaman uu tuso zaman kaliyuhu tusaay leyi markuu naaqiska yahay wa saxiixu tafsiirka saxiixa alawey waa midka horeeya ha midka horeyn anigu sheegay waayu oo ah in naaqis loogu magacaabay likownihi lam yaktafi bilmarfuuc saasaa loogu magacaabay wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarik cala nabiyina maxamed